الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayay salaada qofka socdaalka ah iyo sida uu tukanayo qofka bukaa macnaheedu waxa wey dadkaasi ruksada ay leeyihiin diintu siday ruksada u siisay waa inaanu qofku ku marmarsoonin mashaqo ku timid daraaddeed baan la kari waayo cibaadada ee mar walba sida uu u karu ilaahay u caabudaya addoonka ilaahay iga warhay oo ha ilaawinun buu leeyahay kun min addaakiriin walaa takun min alkhaafiliin kuway xusuusan dhaqo oo kuway ilowsan ha noqonin wa can cimraana bni xusayn radia allaahu canhu qaala waxa uu yihi saxaabiga cimraan ibni xusein la idhaahdaa kaanat bi bawaasiiru cudurka bawaasiirta la idhaahdo ayaa ihayay ee xaggaa dambe qofka kaga dhaca fasa'altu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama can isalaa nebiga waxaan weydiiyey salaada iyo sida aan u tukanayo faqaala wuxuu uhi salli qaa'iman sala joog ku tuko fain lam tastatic faqaacida haddaad sala kari kari weydo fadhiga iskaga tuko fain lam fain lam tastadic facalaa jamb haddaad fadhiga kari kari weydana dhinaca u jiifso oo dhinaca iskaga tuko rawaahu lbukhaari xadiidka bukhaari baa wariyey xadiidku waxa uu tilmaamaya sida uu u tukanayo qofka macduurka ah ee bukaanka ah waxay iswaafaqsan yihin qowla allahi tacaala aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda calaa junuubihim muuminiintu waxa weeye kuwa ilaahay caabudee xusa sarajoog iyo fadhiyo jiif saddexda xaaladoodba kolba ka ay ku sugan yihiin waaya xadiidka waxaa xoojinaya aayadaha tilmaamaya suhuuladda iyo samaaxadda ama dabeecsanaanta shareecadda laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr nusuustaasoo dhammi waxay tilmaamaysaa diintani inay tahay diin addoonku uu kari karo oo la jaan qaadaysa noloshii imaamu nawowi waxau ihi ajmacat alumma ummaddu waxay isla waafaqday calaa ana man cajaza can ilqiyaami fi fariidati sallaha qaacidan walaa icaadata calayhi walaa yanqusu hawaabuhu qofku sida u kalaaba u tukanaya iyadoonu soona celinayn ajrigiisiina nuqsaamaya waa fadli ilaahi waxay tilmaan ka bixiyeen culimmadu tamardarrada ama cadsiga keeni kara qofka inuu jaranjarro ka guuro tu kale u guuro goorta uu ka tegayo sarajoogga fadhiga uu tegayo ama fadhiga uu ka tegayo jiifkas tegayo waxa ay ku fasireen in ay gaadhayso mashaqatun tudhibu khuduuca khushuuca khushuucdiisa mashaqo dhimi karta ayaa gaadhaysa marka halkaa mushaqadu ay ku gaadhayso ha iskaga tago hoosa u dego waana siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wakhtigii uu mashaqadaa ka baqday isba fadhiguu ku tukaday saynu arki doono axaadiidta soo socota idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman muqiiman saxiixan xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa qofka inaan ajrigiisu yaraanayn qofku kolka uu bukoodo ama socdaalo waxa ilaahay u qorayaa camalkii uu qaban jiray markuu caafimaadka qabay uu iska nagaa ayaa ilaahay u qorayaa ilaa duruuf baa ku timide khilaafu ulculamaa goorma ayaa qofka salaadu ay ka dhacaysa jumhuur ulculamaai waxay leeyihin ana asalaata laa tasqudu maadaama alcaqlu haabitan waanahu in lam yastaic ilimaaa bira'si aw maa biarfi wain lam yastaic alqira'ata bilisani qara'a biqalbi qofku intaa caqligiisa iyo garaadkiisu joogo xumad kasta ha hayse xanuun kasta ha haye sakaraad kasta ha haye salaada waa lagu leeyahy ma axwajahu ilaa dalika alwaqt waktigaa isagii waa waktigu ugu baahi badan yahayba qof ee uu filayo inuu ilaahay la kulmo marka hadduu xataa kari kari waayo ishaaradii madaxa kundhintiisa iyo isha ha ka dhaqdhaqaajiyo hadduu kari kari waayo akhrintii carabkana qalbiga ha ka akhriyo waaya aimada qaarkoodna waxa ay leeyihiin kol hadduu heerkaaba gaadhay salaadba laguma leh oo salaaddaa iyada isha laga tukanayo iyo qalbigeeya falam tahbut bay idhaah ma sugmin xadiidkuna dee qof maaragtay yaro foorfoororsan karayo ayuunbuu yaro sheegay ama dhinaca u jiifoo yaro ishaari karaya laakiin kol hadduu halkaas sii dhaafo waa nin tawafi madhab ljumhuuri axwad madhabkaa jumhuurta ee ku xidhaya waajibnimada salaada caqliga ayaa asa ayaa maaragtay axwal oo dadaal badan saasaana fiican inuu qofka ku xisaabtamo kolka had iyo uu dhaawaca yahay ama dhibaata ay hayso intuu koomada ku jiro mooyaane intuu koomada ku jiro qofku salaad laguma leh leanna waa bila caqli markuu koomadan ka baxuu miyirsado ha yidhaahda ii weyseeyo qiblada ii jeediya siduu u leeyahay waar ii dawe i daweeya oo ii gurmada oo halkaas sidaa idhehoo siduu u leeyahay haku warwara salaadana dadkuna saaxiibadiisa kalena kula warwareen sida ay dawada jidhka ugula warwarayaan dawada qalbiga iyo dawada ruuxda oo cibaadada ah waa arrin muhiima ah taasiyo dadku aana inta badan xusuusanba wacan jaabiri radia allaahu canhu qaala caada annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu soo booqday mariidan bukaan qofka bukaanka abaa ah mariid la ydhaah fara'aahu wuxuu arkay yusallii isagoo tukanaya calaa wisaadatin barkimo intuu barkimo dhulka dhigtay fooda saaraya fa ramaa biha waa tuuray barkimadiibuu ka tuuray wa qaala wuxuu ku uhi salli cala alard dhulka ku sujuud in istadacta haddaad karto wa ilaa haddaad dhulka ku sujuudi kari weydo fa awmi iimaa'an ishaar ishaaro ama foorarso foorarso oo rukuucdii iyo sujuuddii u yar gundhi madaxa u yar foorarso wajcal sujuudak sujuuddaada waxa aad ka dhigtaa akfada mid ka sii min rukuucik rukuucdaada si yaro kala hooseeyeen say marka horeba usii kala hooseyn jireen rawaahu lbayhaqiy waaaxa wasaxaxa abu xaatim waqfa abu xaatim waxa uu saxiix ka dhigay in uu xadiidku yahay mawquuf cala asaxaabi marka inuu marfuuc noqdo daciif buu ku yahay inuu mawquuf noqdaana waa saxiix weeye laakiin shayga uu ka hadlayo macnihiisu waa sax weeye waxaa looga duulayaa uun istidaacadii istidaacadu waa xagga joogga iyo jiifka iyo fadhiga iyo xagga foransiga iyo xagga akhrinta intaba marka qofkii inuu isagii oo kari kari waayo sara joogii wax kala kaalmaysto ama kursi fuulo lagu kalifi maayo oo la ydhaha meel dhexe istaag haddii uu sujuudi kari kari waayey la odhan maayo qofkii barkimo dhiga ama miis waa inta uu kara ina dadku miis ma wada helayaan iyo barkimo iyo kada oo kada wax daliiloo muujinayaana ma jiro marka macnaha xadiidku sheegaya waa macno saxa weeye wuxuuna tusinaysaa waa samaaxatu shariica wa cadamu takalufi fiiha inaan inaanu qofkii isdhibinun weyn waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa qofku intuu caafimaadka qabo inuu dadka buko soo booqdo oo arrintaasi wax weyn bay kuu kordhinaysa intanaad meelahan iska dafdafleedaad iska caafimaadka qabteed shaqaysanayso nicmada ilaahay ee uu ku siiyo aada uma dareemayso wuxuu xadiidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku yidhi nicmada ilaahaydiin siiyo si aa u garataan induruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man fawqa cidda idinka sarraysa ha eegina cidda idinka hoosaysa eega fadalika ajzar an laa nicmat allahi calaykum calaa macna xadiid taasi waxay u dhowdahay in aydaan yaraysanin nicmada ilaahay markaad eegta ka xoog yar ka kaa yar ka caafimaad yar kullu dalik waxbay kuu kordhinayaan waayo marka taasina waa dhaqankii rasuulka sala allahu calayh wasalam asxaabtiisana uu ku tartansiinayay keebaa jinaasad raacay keebaa soomay keebaa qofbu ka soo booqday tartan buu ku gelin jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam waaya qofka marka loo tagana waa in wixii talooyinahee wanaagsan la siiyo sidaa uu nebiguba u siiye calayhi salaatu wasalaam diintiisa iyo adduunyadiisaba waxa anfacaya ee wax ku kordhinaya waa salaatu lmariid kayfiyada uu tukanaya tii xadiidkii hore baa markaa macnuhu uu noqon doonaa oo dee xadiidkii hore iyo kani waa isku macno inkastoo kani xagga dee marfuucaanu noqonayn oo loo xukumay inuu nebi gaadhsiisan yahay qowl saxaabinu yii wacan caaishata radia allahu canha qaalat ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan arkay yusallii isagoo tukanaya oo mutarabbican fadhiya oo cagaha isdhaafsaday intuu barida dhulka dhigay cagahana isweydaariyey sida qofku markanuu dee masaajidka sidaa badankiinu fadhidaan oo kale tarbiic ayuu sameeyey intuu labada adin buu isdhaafiyey si fiican buu fadhiyay waanu tukanaya rawaahu nasaa-iy wa alxaakim waktigaasina waxay ahayd wakti cagaha nebiga wax ka gaadheen sala allahu calayhi wasalam kitaabka waxaynu kusoo hormarnay xadiidka bilowgii kitaabka oo maaragtay mushkilad ka soo gaadhay bay ahayd mar gaadiidu ka dhacay waxaa fadhiguu ku tukaday fadhiga habka u fadhiistayna saasuu ahaa marka halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa sidii la doonaba in loo fadhiisan karo kol haddii qofka daliilku u saamaxay fadhi oo la yidhi haddaad salajooggii kari kari weyde fadhiiso inuu siduu doonaba u fadhiisan karo dee waa kuwii fuqahadu ilaa sideed fadhi ayay tilmaamayeen oo kaloo ka ugu liitaa wahawnkii iiqaaca fadhi daayeerkii la diida ee qofku saa isu yuubayay kaasuu maa la iska dayn doonaa ee jilbaha kor loo taagayo laakiin inta kale waa loo fadhiisan karaa siyaabaha kale ku duwan iiqaacii iyo iftiraashkii iyo tawarukii iyo tarbiican iyo intaba sida laakiin sii wanaagsani waa sidan markuu qofku halkii taagnida ku jiro marka uu isu diyaarinayo sujuuddii iyo rukuucdiina xaggii iftiraashka ayuu u guuri doonaa intaa waxa aynu kusoo aragnay qaybihii salaada qaybo ka mid ahaa oo socdaalkii iyo waktiga uu qofku ruqsada lahaa waxaynu halkana u gelaynaa salaadaha qaybahoodii weliba qaybtii faradka ahayd mid ka mid ah salaat ljumuca baab salaat ljumuca jumcada iyo axkaamteedii jumcadaasoo wiigiiba mar la tukado bal axkaamta ay leedahay fadligeeda iyo xukumkeeda iyo xigmaddeeda iyo xaaladaha ay leedahay qofku inaanu dee keliba ku tukanayna jamacu ku tukanayo goormaa la odhan doonaa jamacii jumcaha wuu soo gaadhay goormaanuuse soo gaadhaynin cadadkeeday ku guntantaa jumcadu maxaa khudbadaha looga baahan yahay la akhriyayo axkaam noocaasoo badan jumuca iyo jumca labaduba waa laba qiro oo sugan weeye yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati ama min ywmi اljumuca fascaw ilaa dikri اllahi wadaruu lbayc dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun aayaddaa suurat ljumuca ku sugan suuradda la magac baxday ayaa tusinaysaa xukumkeeda macnaha inay faral tahay jumcadu iyo oogideedu ayay tusinaysaa xagga xukunka kolka la ega waxay isla waafaqeen madaahib ala'ima culimmada islaamku waxay isku waafaqsay in salaadani ay waajib tahay waxyaabaha markaa min furuud eh, islaam kuwa ugu waajibsan inay ka mid tahay shacaairta waxyaabaha cibaadooyinka waaweyn muuqaalka dadka muslimiinta ah iyo awooddooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooda soo saraynaysa ma bedel bay ka tahay duhurkii mise waa salaad gaar ahoo mustaqila ee waa salaad mustaqila oo la jideeyo usbuucii hal mar waxyaabaha ilaahay ummaddani uu ku galladay wey kuwii hore reer banu israa'iil iyo kuwii kale dulligahaa yuhuudi ayaa labadaa qole annasaara walyahuud ayaa la yidhi ooga oo jumcada qaato oo ka faaidaysta qola waxay tidhi berita nooga dhig ilaahay sabtida qolada kalena waxay yidhahdeen axadda nooga dhig labadaba jaaniska way seegeen ummadan baa ilaahay uu ku galladay fannaasu tabacun lihadihi lumma wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam iyagu dibu riixidda ay dib isu riixeen way dib dhaceen buu nebigu ui ummadan baana ka horeysa oo dee waxaa la yaqaanaa sabtida iyo axadda labadaba jumcaha ka horeeya cibaadadan iyada ah, waxyaabo badan ayaa sunno ah oo aynu arki doono dhexdeeda baabkan dhexdiisa waxaa ka mida ah istixbaabu qira'ati suurati sajda wa suurati alinsaan fi salaati fajriha salaada subaxa jumcaha in suurado gaara lagu akriyayo sida suuratu sajda iyo suuratu halata calinsaan in suuratu lkahf maalinka jumcaha la akriyo siiba axaadiista kusoo arooray qeybteeda hore iyo qeybteeda dambe waa saxiix weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam in maalintaa salligiisa aada loo badiyo qofku inuu maydho oo uu udgoon marsado oo dhar wanaagsan xidho oo wakti hore jumcada isagoo dikriga ilaahay isku mashquuliyo qalbigiisa usoo jeediyo khatiibka uu dhegaysanayo waxyaabaha maalinkaasi uu la goon yahay wey waxa la gooniya in uu maalinku la gooni yahay in ay ku jirto saacad la aqbalo ducada oo la yidhahdo saacatu lijaaba waktigeedana lama cayinin waktigeeda lama cayinin adigu mumayisaadka ama waxyaabaha maalinkaa jimcuhu la gaar yahay culimada qaarkood waxay isku dayeen inay musanaf gaara ka sameeyaan ama si gaaro ururiyaan sida ibnuqayim oo kale zaadulmacaadka fasal dheer buu kaga hadlaa oo waxyaabaha jimcuhu la gaarka yahay oo aada ugu sheego xikmadaha iyo sirta ku jirta waxa aynu ku soo ururin karnaa kuwayaalahan idhaar diin illaahi tacaala wa iclaa'i kelimati diinta ilaahay ayaa ay kor noqosho u intaasoo ummada islaamahoo masjid eh, jawaamicdii waaweynaa isugu soo ururay oo ilaahay caabudaya oo salaad u wada xidhanaya oo jamcii hore in ka badan waxa ay tahay shicaar weyn oo shacairta muslimiinta eh, ka mid a ah maxaasin lislaam quruxda islaamkiiyo iyo wanaaggiisaay sii muujinaysaa inuu iyanka bulshada uruuriya dadka muslimiinta ahi intii ay isku baranayeen jamaca ay maalin iyo habeen isugu imanayaan in ka badan bay jumcaha isugu isku baranayaan waayo waxaa waxay ka imanayaan tuulooyinkii iyo aryaafta iyo gobolada magaalada iyo markaasi jawaabicda waaweyn ayay isku imanayaan ay isku baranayaan tacaarufkooduna wax sahlan maaha waxaa dhacaysa mashaakilka jira iyo wixii manfaca iyo dheef jira intaba inay ka wada hadlaan ay wax isweydiiyaan atacaawun cala alxaqi waata'aasuru cala diin oo dadku had iyo jeer kolka ay su yimaadaan keliya ma aha arrintu kulan qura maaha laakiin waa inay wax kala faa'idaystaan waa jimcadu waa in aqoon dadka la siiyaa waxna lagu saxaa waxna lagu saxaa dadkii la baraarujiyaa qofkuna waa inuu ku talagalaa inuu wax ka qaato meesha dadkana in wax la siiyo waa in loogu talagalaa mushkiladda muslimiinta haysata guud ahaan iyo gaar ahaanbana waa in lagu xaliyaa macnaheeduna maaha zamaanu nuuxii khudbado la qoray inuu imaamku soo qaato oo kutubo baalcaso ahun uu ka soo qorto khudbado laga yaabo markaad dhegaysato in zamankii turkigii waktigii turkigii la akhriyi jiray ama la qoray kaasunbuu akhriyayaa dabeedna waxa uu ka hadlaya iyo cidda uu la hadlaya iyo waa beri horeba saddex boqoloo sannadood ka hor ha looma baahno ee khudbadda waa inay waaqici noqota in dadka lagula hadlaya axdaafta iyo mushkiladaha dhacay waa in la sixi karaa wixii soo kordhay waa in dadka la jiheeya marka had iyo jeer wakhtiyadan aynu joogno xukuumadaha islaamiga ay diidaan khudbadda dadku inay la istiqlaalaan aimada khudabadu oo ay la gooni noqdaan oo qof waliba siduu doono uu u qorto waxyaabahay u diidayaanna waxa ka mida wax badan oo aanay doonayn oo iyagu ay diidan yihiin si aan loogu darin dabeedna waa tan ay sameeyaanba akhiiran in awqaafuhu ay usoo qoraan dabeedna iyadoo koob koobiya loo qaybiyo intoo loo shaabadeeyo oo la idhaha wadaadow iska khudbadee laakiin taasun baad akhrii kartaa mid dhegaystaana la daba dhigoo la idhaha wixii kale uu ku daro bal noo soo sheeg marka way macno beelaysa way macno beelaysa faijtimaacu lmuslimiina fii cibaadaatin khayru wabaraka waislaax wafalaax alla waxaasoo khayraa ku jira marka sirteedii weeye taas bal axkaamteedii aan usii gudubno iyadoo markaa weli aynu ku dhex jirno xaggii xukumka ma waajibba mise waa sunne waa waajib fardulcayna qofkii ay ku waajibtay aan wax ka saamaxayaa jirin haddii aan cudurdaarayn wa cabdillaahi bni cumara abi hurayrata radia allaahu canhum annahumaa labadaas saxaabi samicaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam labadaas saxaabi nebigay maqleen yaquulu isagoo leh calaa acwaadi minbari mimbarkiisa dushiisuu ku taagan yahay acwaad waa jamac waa jamcu cuud macnaha qoryaha mimbarku qoryuhu ka samaysnaa mimbarka qoryaha ka samaysnaa dushiisa isagoo ku taagan macnaha waxay tusinaysaa muuqaalkii rasuulka inay soo xaadirsan karayaan ama si fiican xusuustooda ay wanaagsantahy wuxuu nabigu lahaa isagoo mimbar ku taaganoo khudbadaynaya una dayrinaya dadka ka hala jumcada layantahiyanna aqwaam wallaahi inay iska dayn doonaan qolyaha qaarkood can wadacihim can wadcihim aljumucaat jumcaday ka tegayaan aw layakhtimanna allahu ama ilaahay wuxuu dabooli doonaa calaa quluubihim qalbigoodu ilaahay malaas oo dam ka dhigi doonaa uma layakuununa waxay noqon doonaan min alghaafiliin kuwa ka dhacsan warmooga ah ilaahay seegay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada uga xun yahay kana cadhaysan yahay jumcadii ilaahay oo la tukanayo oo dadku ay usoo garoobeen oo qof waliba uu ku jeclaabayo booskii uu ka heli lahaa masjidka oo qof waliba uu ku fikirayo shaqooyinkiisii iyo waxyaabihii uga yimi uu qabsan lahaa oo waktigan cibaadadii ilaahay uu gudanayo in dadka qaarkood aanay taa haabkaba ku hayninba meheradooda iska haystaan maqaaxidooda iska iskaga jiraan gaadhigooda iska wataan iska hasaawayaane meelaha iska joogaan in fara badanoo islaam sheeganaysaana ay dee leeyihiinba soo dhaciyo kun laba kun masaajidkii oo markaa khudbadii socoto afaray bay leeyihin afaray muslimna waa sheeganayaan haddii la idhaha gaal baa u xanaaqayaan marka layantahiyana aqwaamun wallaahi inay iska dayn doonaan qolyaha ka tegaya jumcada haddii ay iska dayn waayaan bu qalbigoodaa ilaahay uu dabooli doonaayo kolkaasay haafiliin noqon doonaan haafiliin waxaaba laga yaabaa dee qofka aan kaafilka macnihiisa garanaynin inuu idhaahdo dee maxaa maxaa kaafil ya kol haddaanan dhimanaynin dee mushkiladiba ma jirta inu odhan doono oo ay ka nexiyaan ka nexi lahaayeen haddii la odhan lahaa ama way iska dayn doonaan jumcaha ka tegidda ka tegayaan haddii kale way dhiman doonaan taas waa laga yaabaa inay ka nix lahayn laakiin waxa dhimashada ka daran haafiliin bay noqon doonaan haafilku ucuye soo garan maysid waa addoonkiioo nool oo qolfoof noqda oo ruuxdiisii ay dhimato jidhkiisa nolosha uu nool iyo wax qiimaa ah ma leh macnaa shaydaankiibaa ku dhex jiro oo ka hadlaya oo ka guuxaya istaxwada calayhim shayطaanu faansaahum dikra allahi ulaaika xizbu shayaani alaa ina xizba shayaani hum lkhaasiruun kuwuu ilahay yidhi wy waa reerjeefku ku ritay shayaanku marka dayradaa adag buu nebigu ka dayriyay calayhi salaatu wasalaam dadka jumcadii ka tegaya balgaro oo mid kalena meesha ma la ega inuu qofku jumcadoo qura ilaaliyo un ciidahana ilaaliyo ya taraawiixahana ilaaliyo kana taga tii joogtada ahayd ee habeenkii iyo maalintii la tukanaya farawkahay sooma badno taasina tadaan marka hore tukanaynin baad arkaysaa jumcihii jumcaha un soo gashanaya macaawis cab iyo shaar cab ama khamiis cadum maalintaa kusoo dhacaya inta kalena maba tukadaba sigaarkiisu iska cabam fiiskiisu iska joogaan o maalintaa wuu gaashaaman yahay masaajidkee ku tukanaysaan annakaasaan ku jiraa buu leeyahay taasi waa lugafidsi iyo dalxiis laakiin faralka faralka qofku uu tukanayo habeen iyo maalinba salaadihii shanta ahaa ayuunbu jumcuhuna ku jira halkii duhurku dee galaysta ka qofku waa inaanu fudaysan ka tagoran mayna laakiin ku darbaynu leen oo faralkii tale ku saarnaana la kaado marka sidaa musiibo weyn inay tahay oo geeri abuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuxuu faray qof kasta oo mu'min oo iimaan sheeganaya hadduuba iimaan leeyahayba inuu jimcada yimaado ida nudiya lisalaati min ywmi ljumuca fascaw amarkaasaa ilahay uu bixiyey qof kastoo muminaho u carar u dhaqso u degdeg waxba ha kaga mashquuli waxaynu halkaa ka arkaynaa raadka macsiyada godobta iyo gafka ilaahay laga galaa wax sahlan maaha muskaro maaha waxay leedahay raad khatar ah xadiidku waxa uu tilmaamayaa raadka macsiyada mid ka mid ah oo ah in qofka kafladi ay ku dhacdo qaflad baa kaga dhacaysa fikirkiisa qaflad baa kaga dhacaysa xifdigiisa qaflad baa kaga dhacaysa macrifadu ilaahay u yeelan lahaa diin iyo dunyaba qofkana wuu malaasmaya ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim xadiidka si kale kolkaynu usii eegno musiibooyinka qofka ku dhaca in kafladani ay tahay waxyaabaha ugu weyn ayaa xadiidku maaragtay uu muujinaya waayo waajibnimada jumcadana aada buu usii adkaynayaa aw layahtimana allahu calaa quluubihim qalbiga oo khatmin lagu sameeyo wuu daboolmay qalbigii marka waxaan dhadhan u samaynayn oo aan u macaanaanaynin wixii macruufka ahaa iyo khayrkii waxaa laga yaabaa badala dalik inuu u macaanaado wixii shar iyo xumaanhi inuu u macaanaado ayaa laga yaaba qofki wa salamata bni اlakwac radia allahu canhu qaal kunaa nusalii waxaanu ahayn kuwa la tukada maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaanu la tukan jirnay aljumuca salaada jumcaanu nebiga la tukan jirnay uma nansarifu dabeetana waanu tegayno waanu caraabaynay walaysa lilxiidaan iyadoo gidaarada iyo dayrarka aanu u sugnaanin dillun hadh yustadallu bihi la hadhsado uma nansarifu jimcadaanu ka bixi jirnay walaysa lilxiiaan iyadoo gidaarada iyo dayrku aanu lahayn dillun had yustaballu bihi la hadhsado iyadoo wax hadhay aanu jirin laakiin oo hadhkii aanu soo rogmanin ayaa jimcada uu ka bixi jiray annaguna aanu caraabi jirnay oon xaafadaha ku noqon jirnay waa lafdu lilbukhaari wa fii lafdin limuslim lafdiga muslim wuxuu sheegayaa kunnaa nujamicu macahu nebiga jimcadaanu la tukan jirnay idaa zaalat ishams kolkay bartanka ka leexatay qoraxda uma narjicu waanu noqonaynay alfay-a harka annagoo raacraacayna har badanoo soo baxay ma jira inta yara soo baxday ayaa ila meesha waa saxraayo qorax kulul baa ka dhacayse ayaanu raacraacaynay marka riwaayadaasina waxay sheegaysaa mararka qaarkood inaanu gidaaradu harba lahayn oo wakti hore uu ka bixi jiray riwaayada dambena waxay sheegaysaa hadh inuu jiray laakiin uu yaraa hadhka soo rogmada uu yaraa marka waxaynu maraynaa eh, xukumkii waynu kasoo gudubnaa waktiga jumcadu waa goorma ma waktigii duhurka mise wuu ka dambaynayaa maxaa daliil ku soo aroray maxayse culimmadu ka yidhaahdeen marka labadan daliilba waxayna tusinayaan waktigii duhurka uun in ay tahay jumcadu wa can sahl bni sacdi radia allaahu canhu qaala maa kunnaa naqiilu buui saxaabiga maa kunnaa maanaan ahayn naqiilu kuwa seexda walaa nataqaddaa maanaan qadayn jirin ilaa bacda aljumuca jumcada intaanu soo tukanay mooyaane muttafaqun calayhi walafdu limuslim wa fii riwaayat riwaaya dheeraadii ah waxay sheegaysaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga qayluulashadayadaiyo seexashadayadu waxay ahayd oo qadadayadu ay ahayd jumcada kadib jumcada kadib bay ahayd waaya maa yuukhadu min alxadiiayn xadiidkana waxa uu tusinayaa waktiga jumcadu inuu ahaa qoraxdu idaa zaalat wa taaran yansarifuuna min الkudbatayni والsalaati wama laha min الsunan walaysa lilxiطaan dilun yustadl bih marka riwaayada hore culimada qaarkood leeyihiin kol haddaanay iyada la soconin idaa zaalat ishamsu qoraxdu marka ay leexato ayay riwaayada dambe tilmaantay waxaa laga fahmi karaa bay leeyihin shardigaa la xidhay in qoraxdu intaanay leexanin ay sheegayso riwaayada hore ayaa laga fahmi karaa dee waana la isku fasiri karaa oo waxaa la odhan karaa waktigaa aanu harku soo bixin ee riwaayada hore sheegtay waa waktigan ay qoraxdii suushay laakiin wax badan aanay suulin labada xadiid marka si loo eego waktigii duhurkun bay kusoo ururaya khilaaf lculamaa wuxuu sheegayaa itafaqa alculamaa calaa ana aakhira waqti salaati اljumucati yakruju biintihaa'i waqti salaati duhri wadalika bidukuuli waqti salaati اlcasr goorta waktiga jumcadu u baxaya ugu dambeeya waa waktigii duhurku u bixi jiray un dee casarkuna soo geli jiray goorma ayaa u horeeya waynu soo aragnay waktiga u dambeeya oo duhurkay kala midta kaawa isla waafaqsayn itifaaq baa ka jira laakiin waktiga u horeeya duhurku jumcadu ay gelaysaa waa goorma marka saddex madhab waxay isla waafaqsayn abuu xaniifa malik shaafici waktigeedu inuu bilaabmayo un waktigu duhurku bilaabmi jiray oo ah barhtanka marka ay qoraxdu ka leexato galbeed uga leexato waxay u daliishadeen xadiidkii anas bukhaari ku sugnaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yusalli ljumuca xiina tamiilu shams qoraxdu markay barhtan ka leexato jimcada tukan jira iyo kuwan aynu soo maraynay imaamu axmed maqaaladiisa mashhuurkaa laba riwaayo u leeyahay waxa uu ku tegay wakhtigeedu inuu wakhti hore barqadaaya wakhtiga salaada ciidda la tukaday in jumcada la tukan karo wuxuu daliishaday xadiid muslim ku suganoo min xadiidi jaabir ana nabiya kaana yusalli ljumucata uma nadhabu ilaa jimaalina fanuriixuhaa xiina tazuulu shams jumcaduu nebiguna tukan jiray markaasaanu awrtayada dooni jirnay waanu soo caraabin jirnay kolkay qoraxdu bartan ka baydho riwaayadaasu isaguna sheegay jumhuurtuna way awileen xadiidkanoo waxay isku dayeen si riwaayooyinka kale ay u waafajiyaan tawfiiq inay ka sameeyaan ayay isku dayeen ah, fanuriixuhaa xiina tazuulu shams awrtayada waxaanu soo caraabin jirnay kolka ay qoraxdu zuusho suushadaasna waxay ku fasireen suuritaan badan marka in badan suusho waktiga xoolaha lasoo caraabiyaa dee ma aha wakti eh, duhura waa wakti casar baa xoolaa lasoo caraadiya markaa casar unbay sheegaysa sida axaadiidtaa hore laga fahmaya bay dhaha iyagu saasay ku awileen marka afdalku waxa weeyaan buu ku uhi ficilkii nabigana u badnaa calayhi salaatu wasalaam inuu jumcada tukan jiray isaga iyo khulafaduba waktiga duhurka la tukada w saasaa maaragtay ayaa raajixa axwadahoo dadaal badan marka haddii dee waktigaa qoraxdu bartamaha iyo joogto la tukado way burtay la odhan maaye waxa si afdal ahoo wanaagsan oo ixtiyaad iyo dadaal badanah sidaa hore aynu soo sheeg wacan jaabirin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yakhtubu qaa'iman nebigu isagoo taagan buu khudbadda akhriyi jiray fa jaءat ciirun isagoo taagan buu khudbad akhriyay kaana waqta min macnaa wakti waktiyada ka mida wuxuu ahaa yakhdubu qaa'iman isagoo taagan buu khudbad akhriyayay maalin maalmaha ka mid oo jumco ah fa jaaa ciirun min ashaam safar baa ka yimi shaam ciirku waa safarka fa jaءat ciirun min ashaam safar maqnaayoo siday raashinkii la cunayay sahaydii ayaa soo galay shaam iyo waqooyi ka yimi faintafala annaasu ilayha qabax bay dadkii u siiyeen intafala macnaheedu waa insarafa insarafa annaasu can simaaci alkhudba dadkiibaa intay masaajidkii qabax ka siiyeen xaggii u yaacay wixii safarkii soo galay xataa lam yabqa maba hadhinba oo nabiga kuma soo hadhin dhagaysigii khudbadiisa ila tnaa cashara rajulan laba iyo toban nin oo keliya soo hadhay rawahu muslim xadiidkanina waxa isaguna wax ka sheegayaa cadadka jumcadu ay ku guntami karaysaa waa intee qolyaha qaarkood waxay yidhahdeen waxa weeye inta jamac lagu tukado laba saddex qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin xadiidkani siduu tilmaamayo waa labiiyo toban qolyaha qaarkood waxay leeyihin waa intii deegaan lagu tilmaami karo afartan lixdan laakiin daahirka xadiidkan kolkaaynu eegno labiiyo toban ayaa ka muuqda xadiidkan saxiixa ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo asxaabtiisa hortaagan oo jumco ay tahay oo khudbad u akhriyaya ayaa lagu soo dhuftay durbaanadii la garaaci jiray markuu safarka madiine soo gelayaa soo dhow yahay sida bahalkan jaadkii uu hoonka dheer ugu soo dhufta maaragta taasoo durbaana ahayd ayaa lagu soo dhuftay meeshana waxba kama baxaynine waxa la masruufsan jiray ama la kala qaadan jiray bahalkaa saar dee safarkaa soo gelaya ayaa qofba wixii alla uga qadaro ka iibsan jireen dadka qaarkoodna waxaaba ula socday bagaashkii iyo raashinkii ay iibin lahaayeen ganacsataduna had iyo jeer waxyaabaha ay ku dadaalaan waxaa ka mid a ah alaabtiisu inay marka hore suuqa iyadu ugu horeyso dadka baahan uu horay uga faa'iidaysto waa kuwa dekada isku laayo aniga ii horsaar iyo aniga ii horsaar markay alaabtu magaalada ka go-anta markay alaabtiisu soo horgasho ayaa aada loo qaadanaya si kastaba ha la idhaahdo ama qarad kastaabaha ku jire asxaabtii meesha joogtay qabaxdaa laga siiyey iimaankuna waa laga yaabaa dee waktigii islaamka aanu halkaa loo hijrooday bay sida waktigan dambe uu qarada u leeyahay may maaragtay waa ka yar daciifsanaayeen nabigii way ka dhaqaajiyeen calayhi salaatu wasalaam labiyo tobankaa mooyaane intii kale qabaxdaa laga siiyey hanahaybsan baa ka dhacday waay waata aayadana ilaahay uu kusoo dejiyey suurat ljumuca aakhirkeeda ilaahay uu ku canaananayo waidaa nuudiya ah, mhm. waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin macnaheedu waxaa canaan bay noqotay macnaha waxaa lagu canaananaya asxaabta ilaahayna wixii uu mudnaa inaanay yeelin rasuulkuna sala allahu calayh wasalam xaqiisi iyo ixtiraamkiisa inaanay siin adoo taagan bay kaa tegeen bale watarakuuka qaayima adoo taagan oo iyaga u taagan oo jihaynaya oo ruuxdoodii waraabinaya oo khayrka cabsiinaya oo quudinayay quudkii jidhka u cararay watarakuuka qaayima marka u anfacan yara adduunyada ta aakhiraynu ka wanaagsiin almuhim laguma hambaliyeyn gesaygaleen weeye laakiin midhka uu sheekhu halkan usoo qaadanaya waxa weeye intuu ku guntami karaa cadadkaas xataa lam yabqa ila tnaa cashara rajula labiyo toban nin baa soo haray wujuubu khudbatay ljumuca waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa in laba khudbadood jumcadu ay u baahantaho waajib ay labada khudbadood in la akriyo fascau ilaa dikri illaah ayay culimada qaarkood ku fasireen waa mufasiriin siday u badan yihin buu ku uhiye inay khudbadda tahayba khudbadahaasi waa waajib waxaynu ka faa'idaysanaynaa khudbadda in sarajooga lagu akhriyayo maadaama ilaahay oo aayadda ku yidhi watarakuuka qaa'iman ibnu cabdilbar waxa uu soo naqilay arrintaa culimmadu in ay iskuba ijmaaceen oo isla waafaqeen walaa yajibu dalika liannahu laysa min shuruudiha labiyo tobankan soo hadhay waxaa iyaguna daliilu noqon karaan inay cadadkan oo kale jumcadu ku guntami karto dee labiyo tobankanuu khudbadda u akriyuu tukiyey kol haddii khudbaddiina labiyo toban kusoo hadheen salaaddiina labiyo toban waxba tiro ka badani shardi maaha intaniba way noqon kartaa in jumcadu ku guntanto ayaa laga qaadan karaa marka waa qalad baynu odhan karnaa dadkan tuulooyinkeeda tuulooyinkeenna deegaamo badan baa jira oo laga yaabo qaarkood inay boqolaal gaadhaan wadaad wadaadunbaa qaaran la hor fadhiisanaya o odhanaya jumca meesha kuma waajibin ka tukiyo waan dilaya adaa khatar cadiim marka gaabkii kolkuu buuxin kari waaye isagu imalaha afcaladigiiyo waxna ay isku yala liitaan ayuu diidayaa wax kalo cid kale oo kusoo korodha meesha iyo wadaad kale oo yimaada inuu xaqii u noqdaano waa ku adkaatay inuu dadkii dikrigan ilaahay u oogo oo dadkii la xusuusiyo oo maragtaa jimcadii la oobay waajibkiina waa diiday dhib weyn bay leedahay taas marka dadka muslimiinta ah ee meel ku wada nool tuuro iyo deegaan waa laga maarmo jimcada inay ogaan maalinka jumcaha haddii xataa af soomaaliya ay ku akriyaan oo af carabigii qofkii uu ka adkaadana waa xagga dambe aynu kuxusi doonaa inay jaa-is tahay wuu ku akriyi karaa qof laakiin almuhim cibaadadan iyo shaciiradan weyn shacairta islaam ka mida ah, waa in la ogaa taasina waa mid maaragtay xusid badan dadkana macno badan bay usii samayn lahayd beeralaydan had jeer gudmaha isla dhaca iyo bakooradaha deegaamada beeralaydu dagaalkooda aada buu badan yahy waanu ka xun yahay dagaalada kale oo sida kan magaalada shiidiya waxaa maaha gudin unbay kow iskaga siin marka haddii jumcayaasha ay helaan dad aqoon lahoo si fiican u wacdiyo oo waxay isu yihiin u sheego oo xaqa ilaahay uu ku leeyahy ka ummaddu ku leediy ka isku leeyihiin iyo ka dhulka uu ku leeyay intaba u sheega xunbaa sidan ka yaryaraan laha waxba ka jafi lahaa kaana hada fii awali islaami qabla an tahbuta xurmatu shacaa'iri fii quluubihim intaan shacaa'irtan qarada ay leedahay qalbigooda aada ugu sugmin bay ahayd wa kaana binnaasi xaajatun maasatun ilaa acaam dadkana xayraan badan baa uhayay raashinka ila xayraanku faqri bahalkan faqriga la ydhaha gobonimada waxbuu u dhimaa dadku iminka sidii hore maaha beriga ee xoolahooda iska lahaayeen baahidoodu a yaray iyo iminka isku nooc ma ah marka baahidu ay sii badan tahay qofkaan iimaan weyn lahayn baahidaa iyo faqrigaasi wuu soo kacaya dabeetana dhinacii wax ka dhalaalaan lacag iyo wax ayuu u dhaqaajinaya isaguna iminka odayaasheenii hore iyo dadkeennii hore ingiriisku waxyaabuu kaga adkaan waayey ama u gaalayn kari waayey ama ahdaaftiisa u martin kari waayey baahidooduna way yaray beeraha waxay kala soo baxaan iyo xoolahooda cadkiiyo iyo caanaha maarata kala soo baxaan bay cuni jireen dabeedna intaasaa ku filay caaqil reer gabiilaya buu haabaan malaynaya caaqilkii ingiriisku wahanjabay ee uhi waryaa mushahar baan ku siiyaaye waxa aan doonayo fuli ee dabeedna sanad mise laba sanadood mushaharkii ingiriisku uu siinayay basho wuxuu ku ururinayay isagoo qadaadiica kiish intuu soo xamaalay buu hortiisa ku shubay markaasuu daadar maxaad igu faanaysa ad igu hanjabaysa waad daaqadaadhicdaadi nigaas waa nin raga waa uu ka adkaa miyuu iska celin karaya marka cumuuman waxaynu uga soconnaa waxaa inoo geeyay wakaana binaasi xaajatun maasatun ilaa acaam dadkana wax baahi badan baa uhaysay buu ku sheekh raashinka uruuf adag baa haysay marka taasaa yaro keentay in wax ka yaqsi noqdaan marka noloshooda macnaha inay dadku daboolaan oo ay isku fillaadaan wax weyn weeye baahidoodana yareeyaan hada alxadiid min adilati imaami malik fi ana alcadad almuctabara lisixati salaati اljumucati huwa tna cashara shahra واثنى عشر رجلا ولكن الاستدلال غير وجيه وسيأتي ذكر الخلاف في الحديث رقم 380 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee ee waxa uu yidhi man adraka qofka soo gaadha rakcatan ragcad qofka soo gaadha min salaati اljumuca salaada jumcaha ragcad qofka ka soo gaadha iyo wakayrihaa salaadaha kaleba falyudif ilayha ukhraa mid kale ha u geeyo waqad tamat salaatuhu salaadiisu way dhammaystirantay iyo wakayrihaa macnaha ragcad waxaan hayna kasii badan falyudif ilayha mid kale ha u geeyo waqad tamat salaatuhu salaadiisina waa dhammaystirantay rawahu nasaa-i wabnu maajah wadaara qudniy walafdu lahu waisnaaduhu صaxiix laakin qawa abu xaatim irsaalah inuu mursal yahay buu maaragtay sheekhaasi tilmaamay wajumlaة اlqowli ana alxadiiثa bidikri اljumucati صaxiixu min xadiiثi ibni cumara marfuuca wamawquufa waaya waa mursal haddii la yidhaahdo macnaa maa rafaca taabiciyu mursalu waqiil mar hadduu taabicigu idhaa qaala rasuululahi kolkaasaa mursal la yidhaha e aanu sheegin ciddii ku xigtay ama saxaabi ama cid kale riwaayadana waxay ka jawaabaysaa halkee laga soo gaadhaa jimcada halkee baa laga soo gaadhayaa waxaa laga soo gaadhayaa markuu qofku ragcad soo gaadho wuxuu soo gaadhay jumcadii mid kale u geynaya in laakiin ragcad ay ka yaraato oo masalan ataxiyaadkii u dambeeyey buu ku soo gaadhay jamciye imaamkii waxa uu tukanayaa duhur salaada jamaceedii iyo fadligii u wuu soo gaadhay fadligii jamaca wuu soo gaadhay laakiin jumcadii ma soo gaadhin ha tukado salaadii duhur afarteeda waman adraka maca alimaami min aljumucati rakcatan atamahaa jumcatan ijmaacan waman adraka aqala min dalik bian rafaca alimaamu ra'sahu min arakcati ahaaniya uma dakhala macahu atamahaa duhra ina waduhra wadakhala waqtuhu lixadiidi abi hurayrata marfuucan man adraka rakcatan min aljumucati faqad adraka asalaa rawahu lbukhaariy waasluhu rawahu lbayhaqiyu waasluhu fi lbukhaari wamuslim dariiqooyinka uu kusoo soo arooray markaa way isxoojinayaan sidaasaana maaragtay culimada isla waafaqsan yihiin qofku ragcad un kolkuu soo gaalo inuu jimcadii tirsan doono wixii ka yarna duura iska tukado way ku dhacdaa dadka qaarkood marka waa aqoon loo baahan yahay oo cibaadada aada ku saxayso intaanu rukuuci imaan ayaad u timi ama rukuucdii baad kusoo soo gaadhay marka ragcad kalun baad u gey jimcadii haddii ay dhacdo inuu halkaas soo dhaafo oo ictidaalkii ragcaddii u dambaysay oo rukuucdii uu ka soo kacay baad ku xidhan macnaheedu waxa weeye inaad duhur tukanayso oo waatan ay fuqahadu yidhaahdaan nawow maa laa salluu wasalluu aw nawaa maa lam yusalli wasallaa maa lam yunawi qofkii waxa uu niyooday waxaanu tukan wuxuu tukaday waxaanu niyooday dee jumcuu ku xidhay jumcu ku xidhay buu ah, dabeedna waa kan dhamaystiray haddana duhur isagoo halkaa shardigaa ah yare niyadaasuu raacinaya laakiin saasii odhan jiray wacan jaabir ibni samurata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yakhubu qaa'ima wuxuu khudbadda akhrii jiray isagoo taagan uma yajlisu wuu fadhiisan jiray uma yaquumu wuu istaagi jiray khudbadda labaad fa qaa'iman marka labaadna sara jooga ayuu ku khudbadayn jiray faman amba'ak qofka kuu sheega annahu isagu kaana yakhtubu jaalisan inuu nebigu fadhiga khudbad ku akhriyi jiray ka kuu sheega faqad kadaba been ayuu sheegay rawaahu muslim khudbadda in la isu taago ayaa markaas sunnaha ama culimada qaarkoodna waajibba ay ka dhigeen faa'iidooyin badan baa ku jira sara jooggaa qofku maaragtay istaagayo ilqaagiisa usluubu lilqaa oo ka qayb dhaadhicinta dadka ama habka loo qadimayo qayb bay ka tahay oo qofku actionka iyo dhaqdhaqaaqa uu bixinayo iyo hareeraha uu eegayo intaasoo dhan iyo xamaasada uu dadka iyo dareenkooda uu maaragta kiciyo qayb bay ka tahay sidoo kale gaadhsiintooda dadkii uu gaadhsiiyo iyadana codkan ile mar walba microfone lama haystee iyadana qofku markuu taagan yahay iyo markuu fadhiyo codkiisu dee isku mid maahae markuu taagan yahay buu dheerya waa uu gaadhsiin karaya sidoo kale shayga codka marka uu maqalka kolkuu muuqaal la socdo wuu ka saameyn badan yahay maskaxda ama wuu ka manfac roon yahay marka uu cod qura yahay oo iminka haddii codkan qura aada maqlaysa iyo haddii qofka khudbadaynaya aada arkaysa hadalkan bixinaya dee ishiyo dhegtaa isla jaan qaadaya dareemayaashii laba ka mid ah ayaa qofkii laga waraabinaya lidaalik baa berigii hore idaacaduhunbay ahaydee xigmadda tiifiyada loo soo rogayna waxa weeye dadka inta afiirkooda iyo dareenka lagu yeelanaya ubato marka dee muuqaalkay u wanaagsan tahay sarajoogaas iyo iyadoo qur-aan iyo xadiidba uu kusoo arooray sarajoogaas maqaaladan wakhtiga uu saxaabigani leeyahay waa wakti malaa khulafadii dambe qaar ka mida intay yaro wahsadeen ama sarajooguba uu maaragtay ay yar kala haysteen fadhigoodii ay iskaga wateen buu radiyaya ana nabiya maa kaana yakhtubu jaalisan abadan weligiiba ma khudbadayn nebigu isagoo fadhiya ayaa uu saxaabigani leeyahay fasaxaabiyu ljaliil jaabir bnu samura almulaazimu liljumuci maca rasuuli illaahi yukadibu man axbara anahu kaana yakhtubu jaalisan laakiin waxa uu ku leeyahay salajooga khudbadda la isu taagaya waa sunnatun mu'akadatun cinda aljumhuur wa minhum alxanafiyatu walxanaabila wadahaba maalikun ilaa wujuubihi ama shaafici fainahu qaal aw faqaala inahu shardun min shuruudi sixati alkhudba adugu sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam waa salajoogaase qadiyadda qofkaas inuu maaragtay ul qaadanayo iyo in kale khilaaf baa ka jira ahar baa kusoo aroray xasana iyadana oo in usha la qaadan karo wacan jaabir inkastuu xaggaa dambe ku radiyayay qaala bnu lqayim lam yuxfad can الnabiyi bacda itikaadihi lmimbara anahu kana yarqaahu bisayfin walaa qawsin wacan jaabir bni cabd illaahi radia allahu anhu canhuma qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa idaa khaطba markuu khudbadda akriyo akhriyayo ixmarat caynaahu labadiisa indhood way casaan jireen wa calaa sawtuhu codkiisuna kor buu u kici jiray washtadda qadabuh cadhadiisuna way darraan jirtay way adkaan jirtay xataa kaannahu waxaaba la moodaya mundiru jaysh inuu col ka digayo war colkaha la isla iska ilaaliyo inuu leeyaho uu yahay qof digaya yaquulu leh sabbaxakum wuu idinku waabaryistay cadowgii wamasaakum wuu idinku gabaldhacsaday warcol baa idinku waabaryistay warcol baa idin galab weeraray inuu sidaa leeyahy wayaquulu wuxuu odhan jiray amaa bacdu baa ku jiri jirtay marka waa maanta ilaahay soo sheegay kadib wuxuu odhan jiray amaa bacd faina khayra alxadiid war waxa u khayr badan kitaabu ullah ilaahay kitaabkiisa wakhayra alhadi waddo iyo dariiqo la raaco waxa u fiican oo u taya roon hadyu muxammadin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed hadyigiisii iyo jidkiisii iyo dariiqadiisii wa shara alumuur arrimo oo dhan waxa uu bale iyo baas badan muxdathaatuha kuwa gabaal la keene la cusboonaysiiyo diinta lagu soo daray wa kulla bidcatin wax kasta oo lasoo cusboonaysiiyey diinta dhexdeedan ku jirinna dalaalatun waa hallow rawaahu muslim intaasaa khudbadiisa amaa bacduda ka dambaynaysay wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaloo muslimuu lahaa waxay kordhinaysay kaanat khudbat nabiyi sala allahu calayhi wasalam khudbadii rasuulku waxayd yowma aljumuca jumcada maalinka jumcada yaxmadu allah ilaahay buu mahadin jiray alxamdu lilah wayusnii calayhi ilaahay buu ammaanaya wathanaau lilah uma yaquulu wuxuu odhanayay calaa ifri dalik intaa kadib calaa iri daalika ammaantaa kadib wuxuu odhanayay waqad calaa sawtu iyadoo codkii uu kor u qaaday mawjadii oo mawjadii uu dallacay wuxuu odhan jiray man yahdi illaahu falaa mudilla lah qofka ilaahay uu hanuuniyo cidima ambin karto waman yudlil qofku ilaahay ambiyana falaa haadiya lah cidima hanuunin karto walinasaa'i wa kulla dalaalatin fi nnaar halkaa hore wakula bidcatin dalaala wuxuu ku dari jiray wakula dalaalatin fi nnaar macnaha riwaayooyinku riwaayada intii kordhisay buu ayuu akriyaya ah, maaragtay soo kordhinaya intana la isku wada daba qabanaya kolkaas alxamdu lilah wahanaau ah, lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah manaa ina alxamda lilahi qaybtii ahaydna waa lagu soo daraya marka ah, riwaayooyinkan kala duwan ama waa isku xadiid ku dhowne waxa uu sheegayaa kayfiyada iyo usluubka iyo habka khudbadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay ahayd ficilkeeda marka iyada laba imanaya ficilka la samaynayo inuu sirajoog ahaa soo aragtay tanna waxa weeye maqaalka iyo ereyada la isticmaalayo iyo waxa iftitaaxiyad laga dhigayo macnaha baraacada shayga u horeynaya iyo iftitaaxiyada ayaa halkanna axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay ay tilmaamaysa waaya waxaa kaloo intaa wehelinaya in uu muujin jiray rasuulku waxa uu ummadda u sheegayaa miisaanka iyo muhimadda uu leeyahay shayga aad sheegaysaa marka uu yahay shay miisaan leh oo qiimo weyn leh oo u baahan in aan laga sii jeedsanine loo soo jeedsado waxa aad ku gudbinaysaa adigoo dareenkaaga kicinaya adigoo digniin bixinaya adiga oo dadka qulubtooda qabanaya ayaad soo gudbinaysa marka indhihiisaa casaanaya codku kor u qaadaya cadhadiisa adkaanaysa waxaabuu egaaba nin col ka digaya qofku markuu col ka digaya maxaa la idhaha waa maratuur baa lahay ninkii hebel halkaasuu ka soo baxay isagoo maratuura maratuurkaasi carabtuna way lahaan jireen macnaha dalaca fulanu min hinaak yundiru ljeish curyaana hebel halkaasuu ka soo baxay isagoo curyaana xabad go-a ah hadduu guntan yahayna wuu soo bixin jiray kaana wuu soo furi jiray guntiga keliya markaas saasuu lulayaa go-a kolka la arko qofkaasoo go-a lulaya waxaa la odhanaya halaga kaco kaasi waxa uu isla soo qaawiyey ayuu qabaa sabaxakum wamasaakum waxaa la diidayaa qofkii oo khudbadii akhriyaya oo la doonayo dadka inuu ilaahay xusuusiyo aakhiro xusuusiyo geerida xusuusiyo dareenkooda kiciyo oo sahaydii wiigga uu siiyo qofkii laga doonaya hadduu noqdo miskiin ku hor baktiyaya dee musiibadeeday leeda oo dabeetana markiiba fooda la isgeliyooo sidii ina hargalay dadkii dhagaystayaashahana seexdaan khatarteeday leedahay macnaa hadyigii uu ka dhacay qofkaas waayo waa intuu kari karo un qofku intuu codku kor u qaadi karayo inta uu kari karo ee ugu habboon weey usluub lilqaaguna wax badan buu ka qayb qaataa dhagaysiga ah.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 ugu wanaagsan Ah, habka ugu fiican inuu udhacsiiyo marka khudbadana waxaad ka muuqanaya in ay dhiiri gelinayso waxyiga samaawiga kitaab iyo qur-aanba in la raaco ah, ayay markaa aada u baraarujinaysa waxa bidcada la yidhaahdana aada looga fogaado aada looga fogaado isaarat lmashaacir lificli اlkhayr wa shar dadku in fara badan bay tijaaradii iyo kafladii iyo ku dhex jiraan adduunyee wiigga maalintaas waa inay qiilo dareemaan dad badan oon casharna imanin baa jira madarisadna tegin laakiin adduunyada munhani ku ah oo dhex qaadaya marka xoogaa sahay ah waa inay helaan maalintaas oo ilaahay la xusuusiyo wax badan maalin aakhiro la xusuusiyo si quluubtooda ay dareen wanaagsan u hesho saasaanay digniintaasina way tahay oo qofka aakhiro iyo arrimaheeda looga warramayo cadaabka iyo cadhada alle dambaysa col laga digo oo kasta iyadaa ka daran iyadaa ka daran fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin ilaahay u carara baa layidhi isaga ku carara isagaana laydinka digaya macnaha isagaana laga cararaya isagaana lagu cararaya waxa culimadu ay isla waafaqeen buu kuleeyahay su-aalo laga soo weydiiyey kadib qaraar almajmac alfiqhi alislaami bishani khudbati aljumucati walciidayni bikayr alcarabiya khudbadda ciidaha iyo jimcada ma lagu akri karaa luqada carabiga mid aan ahayn haabay isla waafaqeen waayo dee faa'iidadu si ay u dhammaystiranta waktigeennana waxaabaad moodaa baahi weyn in loo qabo luqadii carabiga ahayd adigu wuxuu sii raacinayaa inta hore muqadamaadka iyo eh, ducada eh, maaragta istiftaaxa aynu soo maraynay in la akriyo kadibna eh, af soomaali lagu akrii karo oo waxay maaragtay dadkuna wuu kala duwan yahay meelaha qaarkood baa masaasida ku tukanaya dad reermiya isaga badayn ama hadduu luqal carabiya ah, waxba ka garanayn in yarna kama sahay qaadanayaan markaasay seexasho bilaabayaan khudbadii la bilaabo marka la aqiimayana way soo toosayaan way ka dhaceenba wixii meesha ka socdayba marka khudbadii waynu arki doonaa xadiidka kan ku-xigaa tilmaamaya inay noqoto khudbad kooban laakiin si miisaamana loo gudbiyey ehm, meesheediina dhacday oo ilaahay la waaqica wixii ka jira Eh, haddii dadka luqadooda loo gudbiyana mushkilad male intaa sharaxaa badan maaragtay soo celcelinaya inahaas unbaynu kusoo ururin karana allah subxana wa tacaala